bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى aalihi وصaxbihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabu taqriib lilimaam الnawowiy raximah اllahu tacaala waxaa noogu soo dembeeyey وama taqsiimu اlbagawiyi axaadiiث اlmasaabiixi ilى xisaanin wasixaax muriida bالصixaaxi ma fi الصaxiixayni wbilxisaani ma fi الsunani falaysa bisawaab taqsiimka albagawi alimaamu albagawi kitaabkiisa masaabiixa axaadiidta uu u qeybiyey axaadiid xasan ah iyo kuwo saxiix ah isagoo saxiixa u jeedo wixii saxiixaynka ku jiro xasankana u jeedo waxa sunanka ku jiro sawaab ma ahan buu yidhi arrinkaa ma toosna lianna fi sunani asaxiixa waalxasana waالdaciifa wاlmunkara sunankii waxaa ku jira oo laga helayaa saxiix iyo xasan iyo daciif iyo munkar ayb bal mowduuc baa ku jira xadiid haba iska yaraadaane aad ha u yaraadaanba xadiid aad u dacfigoodu u daran yahay oo wadci lagu sheegay <clears throat> mowduuc inay yihiin lagu tilmaamay baaba ku jiraan laakiin waxaa lagu jawaabay warkan alimaamu albaqawi uu leeyahay <clears throat> isagu shuruud ou xasanka iyo saxeixa u dhigaaya ma ahane waxaa weeyaan isqilaax iyo afgarad kitaabkiisa oo ugu tala galay ayb laakiin kama wado saxiixa shuruuddiisu waa inuu bukhaari iyo muslim ku jiraa xasankuna waa inuu sunan ku jira sidaas inuu leeyahay ma aha waa un isilaax oo fii khudbati kitaabihi uu ku sheegay halkan marka wuxuu leeyahay furuucun taasaa noo soo dembaysay furuucun furuuc ku saabsan xadiidka xasanka ah axaduhaa furuucda middood ta hore kitaabu tirmidiyi tirmidi kitaabkiisu wuxuu leeyahay sheekhu aslun weeyaan asal fii macrifati alxasani xadiidka xasanka garashadiisa ama ogaalkiisa iyuu asal u yahay wa huwa aladii shaharahu wa huwa tirmidi alladii kii weeyaan shaharahu xasanka aad u caan bixiyey oo isaga afkiisa iyo kitaabkiisu xasanku mashhuur ku noqday asaa aad u isticmaalo alimaamu tirmidi wa takhtalifu nusakhu nusqooyinku way kala gedisan tahay <clears throat> way iskhilaafaysaa minhu oo sunan oo tirmidiga ka mida ah. nusakha tirmidiga way iskhilaafayaan wa takhtalifu way iskhilaafaysaa annusakhu nusqooyinka oo minhu sunanu tirmidiga ka mida ayb ah. nusqooyinkiisa isaga way iskhilaafayaan fii qowlihi bay isku khilaafayaan qowlka uu dhahayo xasanun ow amase xasanun saxiixun ayb oo sidaa uu leeyahay wanaxwuhu iyo wixii lamida u dhahayo marka fii qowlihi bay isu khilaafaysaa uu dhahayo tirmidi xasanun haadaa xadiidun xasanun ow xasanun saxiixun haadaa xadiidun xasanun saxiixun iyo wanaxwuhu wixii lamida fayenbagii waxaa habboon an tactaniya inaad aad u daryeesho ood isku mashquuliso bimuqaabalati aslika asalkaaga sunanu tirmidiga inaad ku muqaabalayso biusuulin usuul muctamadatin la cuskado wa tactamida marka aad cuskato ma ittafaqat calayhi maa wixii ittafaqad ay yacnii nusakhu ay isku waafaqaan calayhi shaygaa korkiisa ay isku waafaqaan marka aad ictimaaddo halkan wuxuu ka gelayaa xadiidka xasanka meelaha laga helo kow wuxuu ku bilaabay kitaabka tirmidiya asal u ah buu yidhi xadiidka xasanka waana midka aad u caan bixiyey shuyuukhdiisana waa dhihi jireen dabcan oo alimaamu albukhaari iyo cali bnu lmadiini iyo bal imaamu shaafici iyo waa laga hayaa iyagoo xasan isticmaalayo xadiidun xasanun dhahay mutaqadimiintii laakiin waxay tirmidi ka horreeyey xasankoodaas macnihii luqada miyay ka wadaan mase isqilaaxa aan hadda annaga soo barannay miyay u jeedaan intuba marka waa la yidhi kalaamka culimmadana waxaa laga fahmayaa bukhaari iyo cali ibnulmadiini xasanka inay u jeedaan macnihiisa isdilaaxiga inay ka wadaan ma foga oo baciid ma aha laakiin alimaamu tirmidi qofka caam bixiyey isaga wada oo isaga yacnii kitaabkiisan aad buu u isticmaalay hada xadiiun xasanun hada xadiiun xasanun saxiixun hada xadiiun xasanun hariibun isaga aada u badiyey aad u caan bixiyey oo aad afkiisu ou ugu caan baxay xasanku hortiis waa jireen laakiin isaga waa caan bixiyey waay waxa uu ku leeyahay ayb kadib marka faa'iido kaleu kuu raaciyey wuxuu ku leeyahay tirmidi mar haddii lagu yidhi wuxuu asal u yahay xadiidka xasanka ah ha ku degdegin oo nuskhooyinka sunanu tirmidiga kala gedisan oo iskhilaafsan meelaha qaar oo nuskhana waxay dhigeen maalan inuu tirmidi yidhi hada xadiidun xasan qaar xasanun saxiixunay qorayaan qaar saxiixun keliya unbayba qorayaan marka waa inaad ka fiirsato oo nuskhada adiga aad ka guurinaysid waa inaad ku muqaabalayso nuskhooyin kale ama usuul kale ugu yaraan hal asal oo kale oo isla kitaabka ah inaad ku saxdo markaad saxdo kabacdi ayaa la cuskan karaa warkaan laakiin kitaab uun la madbaceeyey iska qoran yaan soo qabsanayaa hada xadiiun xasan tirmidi xadiidkan waa xasaniyey waxaa dhici karta marka nusqooyinka saxan inaynan sidaaba ahaynba marka ictinaa inaad samayso ayuu ku leeyahay kitaabada yacnii cilmiga xadiidka wax hubsashada uga badan ma jiro iyadoo cilmi dhan in la hubsado ay tahay haddana yacni wuxuu ku tacalluqaa naqli isaga dhanba waa naqli riwaayaa ka qaalib ah riwaayadu marka waxay u baahan tahay hubsi aad u fara badan markaa kitaab wax laga guuriyo kuma filnee kitaabku ma saxanya mase ma saxna ma muqaabalaysan ya mase ma muqaabalaysan aad in loo fiiriyo furuucun axaduhaa kitaabu tirmidiyi tirmidi kitaabkiisa aslun weeyaan waa asal yacnii waa asal loo cuskado waayo fii macrifati alxasani xasanka garashadiisa iyo ogaalkiisa xadiidka xasanka in la ogaado haddii la rabo asal waxaa u ah iyo hoy sunanu tirmidiga labadan kale maxaa loo dhihi waayey bukhaari iyo muslim ee bukhaari iyo muslim iyaga kitaabkooda saxiixayba ku calaameeyeen xataa axaadiidta xasanka oo muslim ku jirto waa saxiix unbaa la dhahayaa cinda muslim ayb iyo cinda ahlilcilmi ayb wahuwa ladii wahuwa tirmidi alladii kii weeyaan shaharahu shuhreeyey oo aad u yacnii faafiyey xadiidka xasanka ah hortiis waa jiray laakiin waa caan bixiyey isaga shuyuukhdiisuuna ka qaatay bukhaari iyo cali bn lmadiini iyo oo shaykhu lbukhaari ahaa wa takhtalifu nusakhu nusqooyinku way kala way iskhilaafaysaa oo way kala gedisan tahay minhum min min asunani sunanu tirmidiga ka mida nusqooyinka ka mida sunanu tirmidiga way iskhilkhilaafaysaa ama nusqooyinkiisaba way iskhilkhilaafayaan fii qowlihi bay isku khilaafayaan qowlkiisa oo dhahayo xasanun hada xadiidun xasan aw xasanun saxiixun iyo wanaxwuhu kuwa waxaa jira saxiixon keliya dhaho marka nusqooyinkiisa way kala duwan yihiin marka nusqada tirmidiga ee laga guurinayo ee la leeyahay xadiidkan tirmidi baa xasaniyey waa in la muqaabalo lagu sameeyo muqaabaladu waa in la jeegareeyo la saxo fayanbaqii waxaa habboon an tactaniya inaad isku mashquuliso ood isku kallifto ku dadaasho bimuqaabalati aslika asalkaaga ku muqaabalayntiisa biusuulin usuul lagu muqaabaleeyo usuusha oo muctamadatin la cuskado asalkaagii yacnii inaad muqaabalayso ood ku saxdo biusuulin muctamadatin usuul marka wuxuu ka wadaa nuskhooyin kale oo isla kitaabka ah inaad ku saxdo biusuul marka waa sida wanaagsan waa hal asal oo kale haddii la helana waa iska roonyi marka waxaa la rabaa nuskhadaadii adiga markaad shiikha ka qaadato sheekha asalkiisa inaad ka qaadato sheekhaaga asalkii uu kaaga akhriyey sunanu tirmidiga intaad qaaddo kaagii aa ku saxdo xadii xadiid ugu saxdo ama farac lagu saxay asalkii sheekha inaa intaad soo qaaddo adiga kaaga ku saxdo haddaad usuul badan helaysana sidii la rabay oo haddii waxda riwaayo iyo kutub makhduudaad iyo wax laga guuriye ay jiraan culimmadii hore marka iyagu way iska dhexli jireen makhduudaadka ayb waxaa laga yaabaa hal makhduudo inay soo marto yacnii nusqo bukhaariya waxaa dhici karta inay soo marto intaas oo imaam oo dahabi iyo ibnu xajar iyo nawowi iyo abu cumar ibnu salaax iyo ilaa wakhtiyo dhow ay soo gaarto ayb nusqooyinka aad yacnii loo sheega waxaa ka mid a nusqo saxiixulbukhaariga ah oo wakhti dhow soo gaarto culimmadii hindiyo xadiidka hadda dhow maxamed nadiir xuseen soo gaartay oo intaas oo culummo yaa nuskhadaas saxday waxaa ka buuxday xawaashi gaararkeeda iyo darfaheeda dhan xaashiyo walbaa marka shiikhii qoray magaciisa ama ramsi buu ku qoraayey kan kale isaga ka dhaxlaa wix uu saxagees buu ku qoraya ramsi buu u yeelayay yacnii nusqo marka culummo badan ay saxeen oo kale haddii wax lagu muqaabaleeyo kitaabka wuxuu ku soo baxayaa naqligiisu naqli saxan waxaan markaa hadda dabacooyinka ay qorayaan casharkii horena waa uga hadalnay muctamad ma ahan allaahuma dee madbaco dad ahlucilmiga ay u shaqeeyan la shaqeeyaan oo iyagu waqti siisay oo cinaayo gaara waqtigan marka nusqooyinka sida uun ugu fiican waxay tahay kitaabba kitaabka uu ka nusqo badan yahay kitaabka muqadamadiisaad fiirinaysa waxaad arkay sida looga shaqeeyey haddii marka shan lix nusqo oo shan meeloo kala duwan laga soo qaaday kitaabka laga qoray oo laga taxqiijiyey waa saxa waa uga dhow yahay kitaabba waxaa jira aan wax nusqaaba laga ictimaadin madbacaa la soo qaaday koobi umbaa la saaray bis ninkii kitaabkan taxqiijiyey farguri maba akhrininba isaga kaasoo kale muxuu soo baxaya marka in wax laga guuriyaba ma istaahila waxyaabaha ugu daran talkhiisulxabiirka waxaan ku aragnay khaladaad yaab badan oo xadiidka xukunkiisa dhib u keenaya mubham iyo mutahamo isku qaldaa mubham iyo mutaham ba'di iyo ta'di yaa dhibcihii loo kala gediye maxaa soo baxaya marka qaladaa soo baxaya marka hadhow kitaabka haddii wax laga guuriyo ee la yidhaa xukunkan saanay ahayd iyo kanbuu ahaa dhow sax ma noqonayo kitaabku qiimihiisa wuxuu ku xihan yahay saxnaantiisa marka lacagta lagu iibsadaa dhib ma leh weligaa madbaca tijaari iyo waxaas waxbaa allaahuma hadde kitaabka inaan lahaynin isagoo muxaqaqa ma ahani waa iska dhici kartaa laakiin haddii kale qofka uu aad uga fiirsada tan labaadoo kale halkan laga muujina waxaa weeyaan culummadan ayaga nuskhooyin usuul ay ku saxeen ay wax ku qori jireen culummadan hore marka iyaga iyo culummadan dambe hadday isku qabsadaan lafdigan sidan buu ahaa nuskhadu iisaanay ahayd E ninkan dambe haddaan xujo la imaanin kii hore unbaa marka saxnaanta u dhowaanaya maxaa yl midkan dambe makiinada iyo madbacdahan u ictimaadaya kan dambe laakiin iyagu waxay ictimaadayaan nuskh la muqaabaleeyey mar walba cilmigu marka hore intuu sii jiraba waa sii taxqiiq fiican yahay ayb fayanbagii waxaa haboon an tactaniya inaad isku kallifto aad yani ku dadaasho bimuqaabalati aslika asalkaaga muqaabalayntiisa biusuulin aa ku muqaabalayso usuusha oo muctamadatin la cuskado wa tactamida markaa aad cuskato mata faqad waxay isku waafaqeen annusakhu yacnii nusqooyinku waxay isku waafaqeen calayhi maagaa korkiisa shayga ay nusqooyinka isku waafaqaanaad cuskanee marka adiga waxay isku khilaafaanna khilaafkaa soo guurinay marka waxaa leedahay wa fii nusqatin xasanun ayuu tirmidi yidhi wa fii nusqatin ukhraa xasanun saxiixun khilaafku waa sheegay marka haddii ay wax isku waafaqaanna sidii la rabay waa marka guurinta mar walba iska ilaalina marka wamin madaanihi sunanu abi daawuuda wamin madaanihi wamin madaani اlxasani xasanka meelaha loo aaneeyo oo lagu maleeyo waxaa ka mid a ah sunanu abi daawuuda wamin madaanihi meelaha loo aaneeyo xasanka sunanu abi daawuuda baa ka mida ah sunan abi daawuud faqad jaa canhu faqad jaaءa waxaa yimid canhu can abi daawuuda abi daawuud xaggii waxaa ka soo arooray oo ka yimid annahu isagu yadkuru inuu xusayo fiihi kitaabkiisa dhexdiisa asaxiixa saxiixa iyo wamaa xadiidka yushbihuhu saxiixa shabaho oo yuqaaribuhu usoo dhowaanayo waa wixii xasanka waa kan saxiix u dhow oo usoo dhowaanayo wamaa kaana fiihi wamaa wixii kaana uu ahaado fiihi hayga yani kaa dhexdiisa wahanun wamaa wixii kaana uu ahaaday wahanun dacfi dacfiga oo shadiidun daran fiihi dhexdiisa uu ahaado bayanahu inuu caddaynayo sheegay wamaa lam yadkur waxuunan sheegin fiihi shayga dhexdiisa shay-an waxba uunan ku sheeginna fa huwa isagu saalixun waa mid suubado ayb muxuu u suubadaa in la xujaystaa mase in lilixtijaaj miya mase waa lilictibaar khilaaf baa jooga ayb facalaa haada kan korkiisa maa wixii wajadnaa aanu helno yanii qowlkan haddaan qabanno maa wixii wajadnaa aanu helno fii kitaabihi abu daawuud kitaabkiisa mutlaqan xaal uu yahay mid lasii sii daayey oo aan xasanna lagu sheegay aan la dhihin yacnii saxiixna aanaan la carabaabin xasannimana aan loo carabaabin dacfina aan lagu sheegin shib laga dhahay xadiidkii intintuu wariyey uu shib ka yidhi dabcan waxaa kugu jirta marka walam yakun fii axadi saxiixayni qeyd waa meesha ka maqan laakiin inaad ogaato saxiixaynkana aan ku jirin walam yusaxixhu abu daawuudna aanu walam yusaxixhu xadiidkaasna uunan saxiix yeelin hayruhu abu daawuud hayrkii aanu saxiix yeelin oo min almuctamadiina culummada la cuskadana ah walaa dacafahu culummada la cuskada mid ka midana aanu daciif yeelin fa huwa xasanun xasan weeyaan xadiidkaa cinda abi daawuuda abi daawuud agtiisa meel kale wuxuu leeyahay xadiidka xasankaa meelaha laga hela waxaa ka mida sunanu abi daawuud oo abu daawuud isagaaba sheegay uu ku leeyahay in xasan uu ku jiro meesha uu ku sheegana waxay tahay abu daawuud markuu sunankiisa qoray ka bacdi ayaa dadkii reer mako waraaq ay u soo direen oo ay yidhaahdeen isagoo basrow joogay markaas oo ay markaa ugu mahadnoqayaan oo ay yacnii ugu hambalyeynayaan kitaabkaas uu alifay islaamka yacnii uu alifay markaa ayna ka codsanayaan kitaabkiisaas dariiqada uu ku socdo bal inuu uga sheekeeyo ilaa kitaabkiisa muqadamo ma lahayn isagu waa bilaabay un kitaabu dahaaruu ka bilaabay markaabuu marka wuxuu qoray risaalo yar buu qoray oo kitaabkiisa ka warramayso waxaa la yidhaha risaalatu abi daawuud ilaa ahli makka fii wasfi sunanihi waa madbuuc risaaladaas risaaladii abu daawuud oo u diray reer maka oo uu ku tilmaamayey sunankiisa kitaabkiisa sunanka ah kitaabkaas baa marka warkan wax uu ku sheegaya marka wuxuu leeyahay kitaabkan waxaan ku sheegay saxiixa baab walba saxiixiisan soo qaatay wixii ii sugnaaday iyo wamaa yushbihuhu iyo wixii saxiixaas u dhowdhow ee u eg ama u soo dhowaanayo wixii dacfi daran oo ku jirana waa caddaynayo ku leeyahay oo kitaabkiisa sunanka wixii dacfigiisu daran yahay markuu xadiidka sheego ayuu sheegaa oo qaala abu daawuud haadaa xadiiun munkarun wuu caddaynayaa wixii aanan waxba ku sheegin uu yidhi marka oon ka aamuso fa huwa saalixun saalixuntan marka ma waxaa laga wadaa waa la deliilsan karaa mase waxaa laga wadaa maya ee ictibaar iyo in wax lagu dhisto oo xadiid kale oo kabaaya iyo haddii la helo wax mutaabaca iyo shawaahid usuu suu bado way labadaba culummadu waa kala yidhaahdeen laakiin abu daawuud isagu fahuwa saalixun unbuu ku gaabsaday risaalada nusqooyinkeeda qaarna fahuwa xasanun ay dhigaan yani bacd alculamaana xasankeeba soo guuriyaan fahuwa xasanuntaa inuu leeyahay siday ahaataba wuxuu tilmaamay wixii dacfi shadiida oo ku jira un inuu caddaynayo mafhuumkeedu waa maxay marka wixii dacfigiisu uunan darnayn inuu ka aamusayo ila wuxuu ku yidhi wamaa kaana fiihi wahanun shadiidun bayanahu lafdigiisu bayantuhu buu ahaa waa caddaynayaa buu dacfigu waxaanu shadiid ahaynna uunan aad u darnayn laakiin dacfi uu ku jiro ma ka hadlaayo fa huwa saalixuntaa marka waxay u suubataa marka labada dhinacba marka iyo sidaa wamaa lam yadkur fiihi shay-an wuxuusan waxba u sheegin oo uu inta xadiidka qora iska daayo fa huwa saalixun waay ayb abu daawuudna de madhabkiisa ogow waxaa ka mid ahaa sida sheekhiisa imaam axmed oo kale baabka haddii uu waayo xadiid saxiixa iyo xadiid xasan ah haddii uu waayo xadiid daciifuu ku qoraa maxaa yeele wuxuu leeyahay addaciifu axsanu min alra'yi xadiidka daciifkaa ra'yiga ka toosan u dhaha lidaalika isaga waa qaacido isaga iyo imaam axmed ay qabaan baab buu baabaysanayaa mas'aladaa haddii xadiid saxiixa uunan u haynin mid xasanana uusan u haynin xadiid dacfigiisu iska dhow yahay buu baabka ku dhex sheegayaa dacfi shadiida aan ahayn maxaa yeele wuxuu arkaa xadiidka daciifka ah inuu ka roon yahay ra'yiga mujaradka ah oo isagoo aan waxba haysanin waana meesha imaam axmed lagu su'aalay oo la yidhi magaalo hadday joogaan nin ra'yi uu ku fadwoodo oo ra'yiga aad u fiirfiiriyey iyo nin xadiidka yaqaano oo xadiidka xifdisan laakiin aan aqoonin saxiix iyo daciif wuxuu kale yahay oo kitaabada axaadiidta uu iska sheegayo kee yacnii kee lagu kalsoonaan karaa marka wuxuu leeyahay qofka xadiidka markaa ku jawaabaya saxiix iyo daciif yaanuba kala aqoonina kaasaa roon maxaa yle cindahu isaga xadiidka daciifka iyo ra'yiga daciifka ayaa u dhow usuushiisayna ka mid ahay wamaa lam yadkur fiihi waxaanu ku sheegin dhexdiisa shay-an wax ounan ku sheegin fa huwa saalixun marka abu daawud wuxuu ka aamuso waa saalix facalaa haada yani facalaa haada alqowli warkan abu daawuud korkiisa marka yacni kan la qabsado maa wajadnaa fii kitaabihi maa wixii wajadnaa aanu helna fii kitaabihi abu daawuud kitaabkiisa dhexdiisa mutlaqan isagoo la duuduubay oo waxba laga dhihin abu daawuud intuu qoray ka aamusay waxba uunan ku sheegin bukhaariya muslimna aan ku sugnayn walam yusaxixhu ownanna saxiix yeelin hayruhu abu daawuud hayrkii oo min almuctamadiina ah walaa dacafahu culimmadii abu daawuud waqhtigiisa ama ka horna aanay daciifinin xadiidkaas fa huwa xasanun cinda abi daawuud xadiidka abu daawuud agtiisu xasankeeye illa isagaaba sheegay dacfigiisu daran yahay waa caddaynayaa buu yidhi waxuusan kuu caddaynin oo kaaga aamuso bukhaariya muslimna aynan werinin culummadii horena aynan dacfi iyo sixo midna aynan ku sheegin fahuwa xasanullah sababta waa maxay saxiix lama dhihi karo maxaa yeele asal ma aha saxiix in lagu sheego xasan waxaa loo dhahayaa marka lilixtiyaad iyo dadaal meeshaan laftirkeeda waxaa loo baahan yahu ibnu xajar leeyaha nukatka annukat calaa kitaabi ibni salaax nusakha abi daawuudka in la hubsado iyada laftirkeeda nusqooyinka abu daawuud in la hubiyo waxaa kaluu ku sii darayaa riwaayaadka sunan abi daawuudkana in la hubsado maxaa yeele sunan abi daawuud ilaa lix toddoba riwaayo ayuu leeyahay toddoba qof camala abu daawuud yani ka ka warisay sunanka nuskhada hadda aad loo ictimaado nuskhatu abu caliyin ilulu'i waay waana midii ugu dambeyso abu daawuud uu ku dul akhriyey waxna ka bedbedelay abu caliyin ilulu'i waa raawiga abu daawuud sunanka ka warinaa ogow abuubakar ibnu daasa isaguna nusqou lee riwaayuu leeyahay ibnulacraabi isaguna riwaayuu leeyahay macaalimu sunanka khaaabi riwaayada ibnulacraabiuu ku sharxan yahay iyo abu caliyin iluluyiga ibnulacraabi waa cinaayow siiya isaga khaaabi shuyuukhdiisuuba ka mid yahay dadka wax ka qaato ku jira saddexdaas riwaaya ugu mashhuursan riwaayat ibnilcabdi iyo kuwo kalena way jiraan laakiin saddexdan ibnu daasa abu caliin ilulu'i iyo middan kale iyada ibnulacraabi iyagu laftirkoodaa kala duwan marka qaar waxaa jiro ilaa laba boqoloo xadiid ay ka maqan tahay riwaayaad xadiidta kale horumarinteeda <clears throat> kelimaadka xadiidka ku jira sidoo kale marka riwaayaadkan dhexdooda waxaa laga helayaa marka riwaayo abu daawuud xadiid oo uga hadlay oo xugun saaray riwaayo kalena oo sukuud laga helo yaa dhici karta marka maxaa lagaa rabaa adiga markaad sukuutu abi daa'uud ictimaadaysa iyo marka kaleba horta inaad riwaayooyinka muqaaba aad isku fiiriso ile riwaayo waxaa dhici karta xadiidkan inuu abu daa'uud ka hadlay riwaayo kalena uunan uga hadlin oo ka aamusay marka adu miduu ka aamusay maa qabsanay marka mase midda kale taxqiiqay u baahan tahay waa inaan lagu degdegin marka abu daa'uuda ka aamusay darteed lagu degdegin baxi kaleo abu daa'uud ku tacalluqo halkan lagu sheego waxay tahay sukuudka abi daa'uud haddiiba riwaayaadku ay isku waafaqaan isaga ma la ictimaadi karaa waxaa la dhihi karaa xadiidkani abu daa'uud waa xasaniye bis ama waxaa la dhihi karaa yani hada xadiiun saalixun bas cinda abi daa'uud weliba in lagu daro laakiin baxi iyo in la baaro oo la fatasho oo la xukumo kama maarmaayo oo culummada dambe ee iyagu xadiidkan yacni ahl u ah axaadiidta inay kala saar saarto oo yacnii axaadiidta aqoonta u leh iyagu way u bannaan tahay inay markaas yeelaan eh, inay xukumaan walidaalika alimaamu nawowi saasuu ishaaray kutubtiisa saasuu ku ishaaray wuxuu leeyahay sukuudka abi daawuud kuma filna keliya in la ictimaado oo ninka mujtahidka waa baxinayaa hadday u soo baxda inuu daciif yahay daciifuu ku xukumaa hadduu saxiix u soo baxana xasanka xukumi maayo saxiixiguu ku xukumaya yacnii yaxkumu calaa maa addaa calayhi nadaruhu nadarkiisa iyo baxdigiisa sida uu tuso ayuu xukumayaan laakiin qaacidada imaamu nawowi waa khilaafay baa la yidhaha marka halkaas sidaas isagu taxqiijiyey ibnu xajar iyo culimmadii ka dambeyna way ku raaceen laakiin sharxulmuhadabka iyo riyaadu saalixiinka waxaad moodaa sukuutu abi daawuudoo mujarada inuu ictimaaday xadiidka marka inuu dhahayo yacnii rawaahu abu daawuud wahuwa xasanu sukuut leena waa waxa uu ictimaaday ogow baxi iyo baarid haddii lagu sameeyana cillo iyo dacfi inuu yeeshaa laga yaaba marka ibnu xajar wuxuu leeyahay sharxulmuhadabka iyo yacnii wuxuu iyo qaacidadii uu soo qaacideeyey way kala gedisan yihiin buu dhahay annunkaad calaa kitaabi ibni sarax sukuutka cinda abi daawuud saalix waaye laakiin baxi buu u baahan yahay wixii marka baxiga uu keeno ayaana lagu xukumaya facalaa haada maa wajadnaa waxaanu helna fii kitaabihi abu daawuud kitaabkiisa muطlaqan isagoo la sii daayey oo aan waxba laga sheegin dabcan walam yakun fii axadi saxiixaynina aan ku jirin walam yusaxixhu ownana saxiix yeelin hayruhu abu daawuud hayrkii oo min almuctamadiina culammada la cuskadaa walaa dacafahu aanuna ownana daciif yeelin axad la cuskada fahuwa xasanun weeyaan cinda abi daawuud darajatu sixa ma aadaayo sababtoo ah sixadu asal ma aha iyadu cadamu sixa asal ahayd alaxwad marka waxay tahay in xasanka lagu gaabsado waxaana ka sii axwadsanba saalix in laga cabiro isaguba ka cabiro lanna ereyga saalix marka la yidhaha waxaa soo gelaya daciifkii iska dhowaaba waa soo gelaya laftigaas وأmا mسند أحمد بن حنbل marka sukuudku yanii fahuwa xasanuntan isilaax abi daawuud waa sidaa u garo dad baa meeshan ku gefo oo mar haddii la yidhaha wuxuu abu daawuud uu ka aamuso fahuwa xasanun waxay u qaadanayaan xasanun cinda jamiici اlculamaa waa cinda abi daawuud saalixun cinda abi daawuud waa waxuunan ka hadlin inta aan la xukuminna waa in riwaayaadka abu daawuud la jamciyo la ogaado la hubsado markaas kadib ayaa waxaa la dhihi karaa xadiidkan abu daawuud waa ka aamusay kama aamusin adoon riwaayaadkiiba ogeyn waa ka aamusay midna ma dhihi kartid wa amaa musnadu axmed bni xambal wa abi daawuud aطayaalisiy wagayruhumaa min almasaaniidi falaa taltaxiqu biاlusuuli اlhamsati wma ashbahaha fi اlاxtijaaji biha wاlrukuuni ila ma fiiha wa amaa musnadu axmed bni xambal axmed binu xambal musnadkiisa wa abi daauda wamusnadu abi daawuud aayaalisiy abu daawuud aayaalisi wagayruhumaa <clears throat> labadooda musnad kayrkood min almasaaniidi oo kutubaha masaaniidda ah falaa taltaxiqu ma haleelayaanoo ma gaarayaan bilusuuli اlhamsati usuusha shanta ah usuusha shantaa ah kuwee waay waa bukhaari iyo muslim iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa'i waay <clears throat> wamaa ashbahahaa iyo wixii lamida ma gaarayaan fi lixtijaaji xagga xujaysiga bihaa iyadana xujaysto ku gaari maayaan iyo warukuuni u iilasho ilaa maa fiiha waxa kutubtaa ku dhex jira loo iisho xagga iilashada iyo ixtijaajka ku gaari maayaan halkan marka waxuu rabaa inuu kuu tilmaamo masaaniiddii masaaniidda waxaa ugu weyn musnad axmed ibnu xambal waa kitaab yacnii axaadiidta mawsuuca oo kale ah isaga wuxuu u qoran yahay marka qaab saxaabi saxaabi uu soo qabanayaa wax allaale wixii saxaabigaa ah uu wariyey oo agtiisa ka ahaaday iyuu isnaadkiisa ku warinaya marka waa ka axaadiid badan yahay kutubtan laa shaka oo musnad axmed wuu ka axaadiid <clears throat> badan yahay ayb isagoo yanii calaa tartiib abwaab fiqiya loo sameeyna waa jiraa cabdiraxmaan isaacaati uu u sameeyey isagoo marka axmed shaakir ou sharax yar iyo tacliiqaad saaray in dhammaystirinna waa jiraa mu'asasatu risaala shucayb arnaa-uud iyana hadda isagoo konton mujalladay dabcayeen musnadka axmed konton ah, taqriiban afartan iyo dhowr waa inta kale faaris ayb wuu ka axaadiid badan yaha laa shaka laakiin isaga waxaan u gaaraynin kutubahan sunan abi daawuud iyo tirmidiga iyo nasaai i u gaaraynin kuwan iyagu waxay aada ugu dadaaleen abwaabta fiqiga ayay ku dadaaleen oo abu daauud waa kitaab fiqioo kale tirmidiga sidoo kale wa nasaa-iga kadalika laakiin imaam axmed musnadkiisu inuu fiqi u gunto uma ounan samaynin walidaalika saxaabigan axaadiid waxaa laga yaabaa inuu ka keeno axaadiid fara badan oo abwaabta fiqiga aan gelayninba oo aadaabta ama yacnii tafasiirka ama abwaab kale si kale u galaan marka maadaama fiqhigu masyi uu dheeryahay iyo tabwiibka abwaabta fiqiga iyo eh, iyo kutubta fiqigu ay ku socdaan kuwan kale ayay xagga xujaysiga ay uga hor ayaa looga hormariyey oo ilaa markay noqoto xagga axaadiidta nadiifsanaanteeda waa ka nadiifsan yahay kuwo badan musnadka axmed wamaa musnadu axmed bni xambal bal musnadka axmed markii la fiiriye wax mowduuca kuma jiraan baa la yidhi eh, ibnuljawsi axaadiidta eh, uu sheegayna aad baa loo naqdiyey oo ibnu xajara naqdiyey alqowl اlmusadad fii dabi can اlmusnad marka xagga sanaacada xadiidka iyo axaadiidta meesha uu ku dhigay iyo eh, sida tiradeeda marka la fiiriyo iyo sida yacnii u daciif yar yahay kuwan kale dhinaca waa ka haystaa laakiin abwaabtii fiqiga xaggeeda kuwana yay ku dhegan yihin ixtijaajkuna fiqiga u badan yahay waama musnadu axmed bni xambal musnadkiisa iyo abi daawuud aطayaalisiyi kuwankan iska badaa iyaga wahayruhumaa iyo hayrkooda min almasaaniidi falaa taltaxiqu ma haleelayaan marka wahayruhumaa musnad cabdin eh, bni xumayd iyo musnad cubaydullahi bni muusa baadaan iyo kuwayaal badan baa soo gelaya falaa taltaxiqu ma haleelayaanoo ma gaarayaan bilusuuli اlhamsati shanta asal shanta usuul iyo ma ashbahaha wixii lamida ah fi lixtijaaji kuma gaaraan xujaysiga bihaal la xujaysto kuwan war iyo iilasho ilaa maa fiiha loo iisho iyo warukuuni iilasho ilaa maa fiiha waxa kutubtan ku dhex jiro loo iisho musnadka axmed marka ziyaadaadna waa leeyahay ogow kutubta imaam axmed dhigo imaam axmed kutubta uu qoro wiilkiisa cabdullaahi ayaa ziyaadaad ku sameeyey ziyaadaadka marka iyo asalku waa kala soocan yihiin qayb musnadka marka waxaa iskale imaam axmed qaybna waxaa weeyaan cabdullaahi baa ku darayoo ziyaadaatu cabdilaahi baa leedahay ibn alimaam ziyaadaadku marka waxay tahay wiilku aabbihiisu ka warinaa dabcan xadaanii abii qaala xadaanii fulaan can fulaan can inabiy sal l slam intaas marka waa ziyaadaad imaam axmed isagu waa ma aanu dhigin waa lagu ziyaadiye wiilkiisa riwaaya ahaan u ziyaadiye waxaa kaloo jira ziyaadaat alqaiici abubakr alqaiici uu leeyahay isaguna <coughs> ziyaadaat lmusnada leera waxaa marka inay kala socsoocan yihiin calaa kullin marka masaaniiddu way ka gaa waa ka darajo ahaan way ka hooseeyaan kutubtan sunanka ahaaliu kan saddexaad idaa ruwiya alxadiiu yacni faraca saddexaad alfarcu ahaali idaa ruwiya alxadiidu xadiidka haddii la wariyo min wujuuhin wujuuh lagu wariyo xaggood wujuuhda oo daciifatin daciifo ah laa yalzamu ka laazimi maayo an yaxsula laa yalzamu waxmaan ka tegey الثaaniha farca labaad alfarcu الثaaniي إida kaana raawi اlxadiiثi mutaأhira can darajaة الxaafid الضaabiطi mashhuura bالصidqi والsitri faruwiya xadiiثuhu min غayri wجهin qawiya waاrtafaca min alxasani ilى الصaxiix halkan wuxuu ku sheegayaa xasanun liayrihi xasanun lidaati yani saxiixun liqayrihiga idaa kaana raawi lxadiidi xadiidka raawigiisu haddii uu yahay muta'ahiran mid ka dambeeyo can darajati alxaafidi xaafid darajadii mid ka ta'ahursanoo ka dambeeyo addaabiti xaafidka oo addaabiti yacnii daabit oo dabdigiisu taam yahay <clears throat> haddii uu ka dib dhaco mashhuuran uu yahay mid ku caanbaxa bisidqi rum wa sitri asturnaan ayb xumaani waxa uu ka asturan yahay fa ruwiya la weriyo xadiiuhu xadiikii sidaa uu ku caanbaxay fa ruwiya xadiiuhu xadiidkiisana la wariyo min hayri wajhin wej wax ka badan hal wej waxaan ahaynna lagu wariyey xadiidkiisa qawiya ay qawiya xadiiuhu xadiidkiisu waa xoog badnaanaya wartafaca wuu kor noqonayaa min alxasani xasan buu ka kor noqonayaa ila saxiixi buu gaaraya wuxuu leeyahay xadiidkii raawigiisu oo dabdigiisu aanu taam ahaan jirin oo xaafid daabid aanu ahayn raawigiisa laakiin sidqi ku caanbaxay iyo dabdi caslu laga helay ninkaa xadiidkiisu muxuu ahaan jirayn keligii marka la xasan lidaatihi buu ahaan jiray isaga keligiis yani nin dabdigiisu ounan taam ahayn ayaa xadiidka warinaya wej kalena kuma imaanin xasanu lidaatihi buu noo joogay sheekhu marka wuxuu leeyahay xadiidkii sidaa ahaa fa ruwiya haddii la wariyo xadiiduhu ninka saa'a xadiidkiisa min hayri wajhin wej waxaan ahayn wejkaas wax aan ahayn haddii lagu wariyo qawiya xadiidku waa xoogoobaya wartafaca waa kor noqonaya min alxasani ayuu ka kor noqonaya ila saxiix buu tegaya laakiin saxiixun lidaatihi ma ahane waa ligayrihi maa faa'iidatuhu marka faa'iidadiisa cinda tacaarud ay imaanaya marka tacaarud imaado xadiid xasan lidaatihi ah iyo hadday iscaaridaan midkaan hadda uu sheegayo sheekha saxiixun ligayrihi iyo xasanun lidaatihi hadday iscaaridaan tarjiixna loo baahday kee la rajaxaana saxiixun ligayrihi idan faa'iiday noo tahay marka waxaan in la sheega marka faracan intaa unbuu ku sheegay marka ahaaliu faraca saddexaad idaa ruwiya alxadiidu xadiidka haddii la wariyo min wujuuhin wujuuh daciifatin daciifa haddii lagu wariyo laa yalzamu ka laazimi maayo an yaxsula min majmuucihaa majmuuceeda inuu xasilo xusnun xusni inuuyani inuu u xasilo an yaxsula xusnun inuu yimaado xusni in la helo min majmuucihaa wadarteeda iyo isku darkeeda duruqdaas in laga helo ka xasili maayo ayb laazim ma ah mar walba bal ee maa kaana dacfu wixii dacfigiis uu ahaa uu ahaaday lidacfi xifdi raawiihi raawigiisa xifdigiisa dacfi ku jira darteed raawigii day asaduuqi alamiini yacnii saduuq ahaayee yacnii xagga cadaaladiisana aamin ka ahaa xagga cadaaladda zaala midka noocaasi zaala wuu zuulayaa dacfigaasi zaala wuu zuulayaa dacfigu bimaji'ihi imaatinkiisa darteed buu ku zuulayaa min wajhin uu ku yimaado aakhara kale wa saara wuxuuna noqonayaa daciifkii wej kale ku yimid xasanan buu noqonayaa xasanun liqayrihi waay laakiin wakadaa sidaasoo kale waxaa la mid a ah, idaa kaana dacfuhu dacfigiisu haddii uu yahay liirsaalin mursalnimo zaala wuu zuulayaa bimaji'ihi imaatinkiisa uu ku yimid darteed buu ku zuulayaa min wejhin aakhara wej kale uu ku yimaado waa ma dacfu dacfigoo lifisqi raawi raawiga faasiqnimo ku jirta darteed dacfiga u xasiloo u yimaado falaa yu'ahiru fiihi saamayn maayo muwaafaqatu hayrihi hayrkiis inay waafaqdo saamayn mayso alimaamu nawowi yacnii faqrada waa aadu u suubiyey aadu u hagaajiyey xasanu likhayrihi buu rabaa inuu uga hadlo wuxuu leeyahay xadiidka xadiidka wujuuh tiro badan oo daciifa inuu ku yimaado mar walbaa laazim ma aha kamana dhalanayso in bimajmuuci duruq xasan uu ku noqdo ka dhalan maysu ku leeyahay qasab ma aha de laazim fahm ogow laazim markuu ku leeyahay laa yalzamu markuu leeyahay qasab ma ahan waayo daciif kasto marka laysku dardaro xasan buu noqonayaa laazim ma aha kuwa aan noqonaynin baa jirow ku leeyahay waana kuwa uu gadaalkaaga sheegaya halkan marka shaarixa kitaabka suyuudi meeshan marka waxaa weeyaan waa uu ku gafay waana wax mas'ale kitaabadiisoo dhan saamayn ku yeelatay noqotay siyuudi isaga wuxuu leeyahy xadiidka lifisqi raawi ku yimaado oo dacfigiisa uu daran yahay hadduu dariiq kaleoo dacfigiisa daran yahay mid kaleoo dacfigiisa daran yahay mid shanaad oo dacfigiisa daran yahay waa isku inta laysu keeno ayay soo dhowaanayaanoo daciif ay soo gaarayaan marka laysku kakabo kuwan dacfigoodu daran yahay daciifay soo gaarayaan haddii daciif kale la helo marka oo kuwaa kabaayo maxay noqonayaan xasan inay noqdaana la arkaayo buu leeyahay marka waxaa weyaan kitaabadiisa inta badan qaacidadaas aaday u saamaysaa walidaalika axaadiid waxaad arkaya yacnii mawduucaad la gaarayo inuu intuu isu geegeeyo mararka qaar oo dacfi dhow waayo uu yidhaa marna uu xasaniyo laakiin alimaamu nawowi sidaas isa waa diidayaan kuwa dacfigoodu daran yahay iyo kuwa uunan darnayn u kala qaybsana baabkan marka la joogo yani xasanun ligayrihi daciifka noqon karo laba ayaa daciifka loo kala saaraa dacfi shadiida iyo dacfi aan shadiid ahayn dacfigu hadduu shadiid yahay ma la kabi karo dacfiga shadiidka maxaa ka mid a raawigii waa faasiq raawigii waxaa weeyaan munkarulxadiida la yidhi waa kadaab ayaa lagu sheegay xadiidkii wuxuu noqday mudarib maalan wuxuu noqday munkar ayaa lagu xukumay waxaa ka mida majhuul raawigiisu waa majhuul ayb majhuululcayn waa raawigii kuwayaalka noocaasoo dhan layskuma kabkabi karo kaiiru lhalada lagu sheegay raawigi ayb maxaa yeele xadiidka nin kaiirulhalada uu ku jiro ama fisqi raawi ku sifaysan uu ku jira munkar baa la dhihi jiray munkarkana ma galo ayb axaadiid hadda aan soo sheegay noocaasa dacfigoodu waa shadiid mana kabmaayaan ayagu xagga dhigo marka kuwa kabmaaya marka maxay noqonayaan waa kuwii aan nuqbaha ku soo aragnay nushadana uu ku sheegay waxaa weeyaan kuwa kabmaaya waxaa ka mursalka xadiidka mursalka ah raawiga sayiulxifdiga ah waatuu dhihi jira wamataa tuubica sayiulxifdi bimuctabarin ibnu xajar ninka sayiulxifdiga ah haddii nin isa muctabara ou mutaabaceeyo marka sayulxifdiga wuu kabmayaa yani mursalka raawida sayulxifdiga xadiidka uu ku jiro midka mudalaska ah xadiidka mudalaska ah nin mudalisaa ku jira can ayuu ku wariyey waa kabma haddii dariiq kale uu ku yimaado xasanun waa tegi karaa majhuululxaalka riwaayadiisa inqiaaca riwaayada ay ku jirta munqadica iyo wax la midkaa dacfigoodu waa dhow yahay waa la kabi karaa hadday duruq kale ku yimaadaanoo lamida iyaga ama ka fiican hadii la helo wato duruq iyaga ka sii daran maba kabi karaanba marka markaan leenahay nin sayulxifdiya xadiidka uu ku jira waa kabmayaa haddaad u keenta nin kadaaba waxma u tari karaa waxba uma tari karan ninka waxu tari karaa waa inuu yahay mid isaga lamida ama ka roon soo ma garanin ayb marka meeshan iyagu marka xasanun ligayrihi marka xadiidka dacfigiisu ounan shadiidka ahayn ayaa bimajmuuci duruq ku kabmo oo xasan ku gaaro ee xadiid kastaoo daciifa maya saasuu imaamu nawowi uu leeyahay waana sidaan dariiqada muxadisiinta way jiraan culimmada muxadisiinta qaarkood oo xadiid iska xasaniyo binaa'an calaa xadiid dacfigiisu daran yahay wax ku xasaninayaan bimajmuuci quruq markaa ay ugu xasaninayaan taa waa laga fiican yahay idaa ruwiya alxadiidu xadiidka haddii la wariyo min wujuuhin daciifatin wujuuh daciifa ah haddii lagu wariyo wujuuh fara badan kan waa daciif kan waa daciif kan waa daciif waana hal xadiid laa yalzamu an yaxsula laa yalzamu ka dhalan maayo ka laasimi maayo an yaxsula laa yalzamu an yaxsula xusnun min majmuucihaa oo yacnii ka laasimi mayso oo laasim iyoyacnii lusuum ma noqonayso an yaxsula xusnun xasannimo inuu markaa la helo min majmuucihaa yani xasan inuu xasilo min majmuucihaa xadiidka yacni duruqdaa tirada badan isugeynteeda in xusni laga yacni la helo oo xusni yimaado ka laasimi mayso laazim ma aha oo sidaa yacnii waajib ma noqonayso qasabna ma aha bal maa kaana dacfuhu bal maa xadiidkii kaana uu ahaado dacfuhu dacfigiisu lidacfi xifdi raawihi saduuqi اlamiini raawigii xifdigiisa dacfi ku jira dartiisa raawigii asaduuqi alamiini ahaa cadaaladda lahaa raawigii cadaaladda lahaa laakiin xifdigiisa dacfi ku jira darteed xadiidkii sidaa daciif ku noqdo zaala dacfigaa waa zuulaya bimajii'ihi imaatinkiisu ku zuulayaa min wejhin aakhara wej kale uu ku yimaado wa saara wuxuuna noqonayaa xadiidkaasi xasanan buu noqona marka wuxuu ku leeyahay xadiidka dacfigiisa sababta dhalisay ay tahay raawigiisa xifdigiisa xoogaa xun yahay oo raawi oo sayulxifdi abaa ku jiro midka noocaasa hadduu dariiq kale ku yimaado zaala bimajii'ihi <clears throat> dacfigiisu waa zuulayaa bimajii'ihi buu ku zuulayaa imaatinkii uu ku yimid sababteed min wajhin aakhara uu ku imaado wasaara xasanan buuna noqonayaa <clears throat> raawigaas xadiidkiisa keliya ma ahane wakada waxaa lamida mida idaa kaana dacfuhu xadiidka dacfigiisu haddii uu yahay liirsaalin mursalnimo darteed <clears throat> xadiidkii waaba mursal dariiq kale inuu ku yimaado oo isaga lamid ama karoon dacfiga uga baxayaa xasannimo ayuu ku tagaa zaala wuu zuulayaa isaguna bimajii'ihi imaatinkiisa ayuu ku zuulayaa min wajhin aakhara uu ku yimaado xadiidkaas ayuu ku zuulayaa isaga lamid ama karoon mursalka iyo cawaadidiisa baabulmursalaan ugu tegi doonaa wa ama dacfu dacfiga ee ku imaanaya lifisqi raawi raawiga faasiqnimadiisa darteed ku imaanayo falaa yu'ahiru saamayn maayo muwaafaqatu hayrihi hayrkiis inuu waafaqo fiihi isaga inuu waafaqo dhexdiisa muwaafaqada waxba u tari maysa haddii raawiguba uu faasiq yahay ama kadaab uu yahay kasii daran ama munkarulxadiid lagu sheegay ama kaiiru lhalad ama faaxishulhalad la yidhi iyo midka majhuululcaynka ah iyo kuwaa iyagu ictibaari mutaabacaad ma gelayaan majhuulul xaalka laakiin isagu waa ka roon yahay wou galaa <clears throat> ictibaar iyo mutaabacaad halkanna marka wuxuu kugu ogeysiiyey ayi daciifa inuunan kabma aas uunan gelin ayi xadiid oo daciifa inaan xasan la dhehaynin bimujarad majmuuci turuqihi bimujarad inuu soo arooro min wujuuhin mutacadida uu ku yimaado ee bal dacfigu waa inuunan darnaanin yaa shardi ah xadiidka xasankaa marka alfaad badanoo loo isticmaalo ayuu leeyahay waxaa loo isticmaalaa jayidun qawiyun saalixun macruufun maxfuudun mujawadun haabitun alfaad xasanka lamida sida badan ama maqbuulka lamida xadiidka maqbuulka ee saxiixa iyo xasanka erayo loo isticmaalaa jiro mar mararka qaar waxaad arkaysaa xadiidkii baa la warinayaa markaasaa waxaa laleeyahay jayidun xadiiun jayidun <clears throat> amase qawiyun ama saalixun ama macruufun maxfuudun mujawadun haabitun kulligood waa xasan ama saxiixun baa laga wada maqbuulay la macnayihin <clears throat> inkastoo ay kala siyaabo ku kala dudwanaan karaan labadan marka almujawad iyo aلhaabit saxiix iyo xasanba waa loo isticmaalaa macruufna munkaruu ka soo horjeedaa saalixna waxaa loo isticmaalaa saxiixa iyo xasanka labadaba xadiidun jayidun marka la yidhaahdana saxiixun umbaa loo jeedaa marka jayidku waa xoog badan yahay ayb alfaadan iyaduna marka saasay kala leedahay annowcu الثaalid nooca saddexaad addaciifu xadiidka daciifka xasankii halkaa uga baxay saxiixii iyo waxaan ka baxnay xasankii asaaniid marka waxaa jirta iyadana aanan sheegino baabu saxiix markaan joognay asaxul asaaniid wax la yidhaahdaan ka hadalnay halkan asaaniid oo waxaa jirta xasan ah iyaduna asaaniidda xasanka ah waxaa ka mid a camr bnu shucayb can abihi can jaddihi iyo bahz bnu xakiim can abihi can jaddihi iyo suhayl bnu abi saalix can abihi can abi hurayra iyo inkastoo muslim isaga uu saxiixiisa kusoo qaada nuskhadaas ayb haddana xagga martabada marka la fiiriyo waa martaba isnaad iska xasana ayb wahaakada kuwayaalkaas oo kalea ka mida annowcu الثaaliثu nooca saddexaad addaciifu weeyaan daciifkii halkan waxaa laga bilaabo anwaac buu tirinayaa marka anwaacda uu tirin doono qaarna dacfi baa ku jiro qaarna iyagu daciif ma aha oo daciifkay geli karaan xasankay geli karaan saxeixay geli karaan <clears throat> addaciifu wa huwa daciifku maa lam yajmac waa kaan kulansanin oon urursanin sifata asaxiixi saxiixa sifadiisa aw ilxasani ama xasanka sifadiisa daciif waxaa la yidhaha wixii aan urursanin oo aan laga helin ifadii ifadaada shuruudii buu ka wadaa ifa bimacnaa shuruud waa meeshaan maa lam yajmac midkaan urursanin صifaةa الصaxiixi ay sharda الصaxiixi صaxiixa shardigiisa aw ilxasani xasanka shardigiisa wixii صaxiix iyo xasan shardigooda laga waayo daciifay noqonayaan ibnu salaax cibaaradiisii buu soo guuriyey alimaamu الnawowi meeshan laakiin culammada qaar baa ictiraado waxay yidhaahdaan sow kama fiicnaan lahayn maa lam yajmac صifata اlxasani wixii aan xasanka shuruudiisa kulansanin ayaa daciif la yidhaahdaa sidaasuu kama wanaagsanay maxaa yeele xasan iyo saxiix yaa hooseeyana labadooda yaa hooseeya xasankaa hooseeya xasankii shuruuddiisii haddii la waayo jasman saxiix maba laheli maba la heli karaba kitaabkuna waa kitaab mukhtasara kitaabku waa kitaab mukhtasar aw hadduu mukhtasar yahayna warka badan in laga dhaafaa asal ahaan lahayd ee marka waxay leeyihiin meeshan saxiix in la dhaho waa waxay keenay marka waxay ka hor imaanaysaa waxay ka hor imaanaysaaba ikhtisaarkii nidaamkii ikhtisaarka walidaalika haddii lagu daayo maa lam yajmac sifata alxasani laba duwa xadiidkii laga waayo xasanka shuruudiisa yaa daciif la yihaa saxiix maba u baahnid sababtoo ah inaan saxiix laga helayni waaba la ogya haddii xasankii laga waayo xaggee saxada laga keenaya marka kan labaad uu ku gaabsadaa owla ahaydoo yacni wanaagsanayd ضaciifkii marka saasuu ku sheegay wayatafaawatu dacfuhu <clears throat> wayatafaawatu wuu kala tegtegayaa dacfuhu dacfigiisa ka sixati saxiixi saxiixa saxiixnimadiisa oo kale saxiixii waxaan sheegnay inuu kala maraatib yahay muttafaqun calayhi maa rawaahu اlbukhaariyu uma maa rawaahu muslim uma yani calaa shardi shaykhayn saas u kala duwanaa dacfiguna saasoo kale isaguna waa kala darajo ayb wayatafaawatu wuu kala tegtegayaa dacfuhu dacfigiisu xadiidka dacfigiisa ka sixati الصaxiixi صaxiixa sixadiisa oo kale xaal uu la mid yahay waminhu aciifkii waminhu daciifkii maa ayaa ka mida lahu laqabun laqab iskale leh magac iskale magaca oo khaasun gaar ah magac gaara ah kuwale baa jiro dacfi yacnii daciif baan hadda soo sheegnay asmaa khaas ah iyo naanaysye gaara ah kuwale ayaa ka mida daciifkii kalmawduuci oo kale washaadi oo kale iyo hayrihimaa mawduucu daciifkuu ka mid yahay magac gaarana ah, oo daciifka la siiyey shaadku daciifkuu ka mid yahay magac gaara wagayrihimaa iyo kayrkood mid mid buu u sheegi doonaa annawcu raabicu nooca afaraad almusnadu waa musnadkii ayb hadda kanoo kale musnad marka la leeyahay daciif inuu tirinaayo ma ah macnaheedu musnadku waa nooc min anwaaci alxadiid saxiixuu noqon karaa xasanuu noqon karaa daciifuu noqon karaa waa inaad nooc ahaanta u barato un ayaa la rabaa oo culammadu markay leeyihiin asnadahu fulaan iyo xadiidun musnad iyo inaad garan karto unbaa la rabaa hadda musnadku inuu daciif yahay macnaheedu ma aha ayb musnadkan marka haddaan qaacidayno saddex tacriif baa ku jirto kala duwan tacriifka la doortayna waa midka xaakim oo xadiidka musnadka waxaa weeyaan matasala sanaduhu <clears throat> ila اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam daahiran matasala sanaduhu xadiidka sanadkiisa ou xiriiro waaye min raawiyihi laga bilaabo ila اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam ila اnabiyi sal اllahu alayh ali wasalam sida yani daahiran sida muuqato ayb sidaa markaan leenahay marka laba shardi baa loo shardiyaa xadiidka musnad aad ku magacaabayso waa in laba shardi laga helo sanadku waa inuu mutasil yahay inqiaac waa inaanu ku jirin shardiga labaadna waa maxay waa inuu gaaro nebiga calayh salaatu wasalaam meel dhex hadduu ka soo noqdo oo saxaabiga iyo taabiciga ku egyahay musnad lama dhaho labadaa shardi waa in laysku helo waa inuu nebiga gaaro koow sanadka nebiga lagu gaarayana waa inuu mutasil yahay ibnu xajar laakiin wuxuu ku daraa sida daahirka waa inuu mutasil yahay sida daahirka marka la leeyahay haddii daahir ahaan mutasil uu yahay laakiin inqiطaac qarsoon oo meesha ku jiro weli waa iska musnad dhib ma leh xadiidka mudaliska waa warinaayo canku warinayo waa iska musnad halkan baan ku darsanayna nuqbaha marka muxuu ku tacriifiyey walmusnadu muxuu yidhi marfuucu صaxaabiyin bisanadin aahiruhu اlitisaal marfuucu صaxaabiyin bisanadin daahiruhu اlitisaal waatuu dhihi jira ibnu xajar tacriifka marka ugu saxsan kaas waa labadaa shardi musnadku inuu helo waa nebiga inuu gaaro sanadka lagu gaarayaana waa inuu mutasil yahay labadaa inuu helo khaiibu اlbaqdaadi iyo ibnu cabdilbar oo midna xaafidulmaqrib ah midna xaafidulmashriq khaiib xaafidulmashriq uu ahaaye isku waqtina waa ahayn isku waqtina waa dhinteene ibnu cabdilbarna xaafidulmaqrib uu ahaaye labadooda laba tacriifay kala wataan ay iska soo horjeeda khaiib isaga wuxuu leeyahay wax allaale wixii sanadkiisu mutasil noqdo ilaa muntahaahu ilaa meesha u dambayso ayaa musnad la yidhaha khadiib albaqhdaadi wuxuu shardinayaa musnadka u shardinayaa hal shardi bis kii kaleu tuurayaayuu ridayaa halka shardi waa maxay itisaal bis wuxuu leeyahay waa inuu sanadku ii xidhiiro meel allaale meeshuu doono ha gaaro bukhaari hadda haddii uu yidhaahdo xadaanii qutayba can maalik can naafic can ibni cumar meesha lagu joojiyo nebiga la gaarsiinay khadiibu lbaqhdaadi musnad ayuu ku sheegaa xadiidkaas in nebiga la gaaraaso shardi ma ahan buu leeyahay meesha ugu dambayso iyo meeshuu ka bilaabmaayo itisaal ha laga hela bis ama nebiga ha ku dhammaado ama saxaabi ha ku dhammaado ama qof kale ha ku dhammaado khadiib albaqdaadi isagoo saasuu wataa ibnu cabdilbar baa ka soo horjeeday ibnu cabdilbar wuxuu leeyahy itisaal la shardin maayo nebiga ha gaara bis walow bisanadin munqadic haddii la doona ku gaaro waa cagsigiisa ogowna adiga hadda haddaad tidhaahdid qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam mar nebiga sooma gaarsiinin xadiidka marfuuc inuu ahaado umbaa shardiga bis musnad iyo marfuuc isku mida isagu yihiin <clears throat> oo shuruud kale yacnii male isaguma xiraayo bukhaari haddii uu yidhaahdo qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam waa musnad xadiidkaas bukhaari iyo nebigu inta u dhaxaysaa itisaal ha la helo ama yaan la helin saddexdaas qowl baa ku jirta qowlka horaana ugu xoog badan qaala alkhadiib albaqhdaadiyu waxa uu yidhi huwa cinda ahli اlxadiiثi ahlulxadiidka agtooda huwa musnadku cinda ahli ahlilxadiiثi ahluxadiidka agtooda maa xadiid weeyaan itasala sanaduhu sanadkiisu ou xiriiro ilaa muntahaahu ilaa meeshuu gaarayo ku dhammaanayo ilaa muntahaahu ilaa meeshuu ku intihoonayo ku dhammaanayo ilaa muntahaahu markuu leeyahy waa ogow iطlaaqaa ku jira ama nebiga ha gaaro nebiga laguguma qaydin meeshaan ama cid kale ha gaarto wa akaru maa buu yidhi inta wa akaru maa yustacmalu wa akaru isticmaalihi musnadka isticmaalkiisa inta ugu badan yani badankiisa fii ma jaa can الnabiy sala اllahu alayh ali wasalam nebiga calayh الsalaatu wasalaam xaggiisa wixii ka yimaada dhexdiisa waa duuna hayrihi isaga hayrkiisa maya khadiib wuxuu leeyahay no musnad baan dhahaynaa wux meeshay doonaan ha ku dhammaadaan laakiin isticmaalka badan waxaa loo isticmaalaa marka uu nebiga ku dhammaado isticmaalka shaa'icee badan saas wa akaru maa yustacmalu yacnii wa akaru isticmaalihi isticmaalkiisa badankiisa fii kii dhexdiisa ayuu ahaaday jaa'a yimid can اnebiy sal l slam nebiga xaggiisa ka yimid duuna hayrihi hayrkiis maya wa qaala bnu cabdilbar khatib albaqhdaad ade nin kitaabo fara badan leh waay weliba xadiidka taariikhu baqhdaad oo afar iyo labaatan mujallada iyo oo baqhdaad culimmadii gashay oo dhan taariikhdeeda uu ka qoray <clears throat> iyo kutubaha xadiidka oo aad u fara badan ayb oo ka mid yahay yanii aljaamic liadaabi raawi wasaamic iyuu alkifaaya eh, fii qawaaniin ariwaaya iyo kutubo halhal ahoo axaadiidta uu ka qoray fara badan khabiibulbaqdaadi marka eh, halkaa marka baqdaad iyo meelahaas aad ugu badnaa markii dambena shaam iyo meelaha waana nin raxlo badan oo ah cilmi badanna jamciyey oo culummada yacnii aad wax uga qaadan jiray calaa shataa madaahibihi iyo wax unka qaadan jiray ayb marka qoyskiisa horena xanaabilay ahaan jireen markii dambe dad baa aad u dhibay isagoo marka culammada shaaficiyadu ka mid ahaa <clears throat> marka dad badan baa tacasub dartii aad yanii tacasub madhabiya dartiis aad ugu dhibi jiray jaamic almansuur ayuu xalqo ku lahaa jiray xadiid marka dad wax ma garataa caamo aba ah intay ku soo diraan ayay dhihi jireen mar allaale markuu kursiga fariisto nusqooyinka iyo kitaabka uu soo kala bixiyo biyo uga rogan markaasay sidaas yeelayan waxaas marka diinay ugu sheegayan iyaga marka ninkan ninsaana waayo waa baadiyeysan yahay halkanu ka dhacay waxaan buu qabaa kan waaye tay u sheegaan ayaa caamadii waxaa laga dhaadhicinayaa ninkaas aad luggoysaan oo kitaabada biyo uga firdhisaan ka helaysaan socda waa iska soconayaa iyaguna marka dhib fara badan ilaa qaarkood ay wariyeen marka uu subaxi soo baxayo albaabkiisay dhoobo ka buuxin jireen dhoobo intuu iska fujinayo marka waxaas iyo salaadii jamaacada dhaafay marka halaas dhib marka waxaa gaarsiinaya dadka tacasub sheekh baa loo tacasubaa kuwo kalea laga tacasubaa waxaas marka tacasubkuna sideedaba cilmi maba dhaliya wax cilmi kama dhashaan tacasubka qofku markaa qof wax faa'iideynayo ahal waa inuu ka faa'iidaysan hadii laakiin uu yidhaahdo dagaal unbaan ku jira wax cilmi u kordhi maayaan dhib fara badan buu marka mara ilaa xataa waxyaaba xunxun ay ku tuhmeen oon la sheegi karin waxaasoo dhanna beri buu ka ahaayo nasiix uu leeyahay khadiibulbaqdaadi xagga caqiidada xataa caqiidadii salafka uu uga hadlaayo waafiqsan yahay marka qof un la raba meel loogu marmarsiyoode lama waayo waqaala ibnu cabdilbar ibnu cabdilbar waxa uu yidhi isaguna jaamicu bayaan ilcilmi wafadlihi iyo sheekhan tamhiidka iyo iskaleba huwa maa jaa'a can اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam wixii nebiga ka yimaado waay khaasatan gaar ahaan muttasilan kaana mid xiriira ahaayaya sanadkiisa ow munqadican ama mid inqiaac ku jira ahaayaya ama munqaic ha ahaada ama mutasil haba ahaada kow doona waaba wixii u nebiga loo kor yeela bis waa sheegay waqaala alxaakimu xaakim waxa uu yidhi waqayruhu iyo kayrkii laa yustacmalu lama isticmaalo musnadku ilaa fi lmarfuuci umbaa loo isticmaalaa marfuuca dhexdiisa marfuuci bay almutasili sanadkiisa uu xiriiraayo marfuuc mutasila umbaa musnad loo isticmaalaa waana sida xooga badan ayb sida xooga badan marka sidaa weeyaan ayb noocan marka musnadku halkaas uga baxay musnad marka kutubaha marka laga hadlaayo kitaabada u qoran waayo tartiibta saxaabada ku qoran waayo marka xadiidka laga hadlayana sidaan waa xadiid nebiga la gaarsiiyey sanadkiisa sanad mutasilana lagu gaarsiiyey